bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda taratankii bilowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa abiya xumaan iyo kula wacandegeystyaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhurida cadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa talaado taarikhdu waxay ku beegan tahay tobanka oktoobar sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaan hadduuba abeedni waxa ka mid noqon doona ninka la hariyo fadinan waxa uu magacaabay daafaca ugu fiican ama ugu wanaagsan xilli ciyaareedkan sidoo kale waxa uu shaac ka qaaday in markaa dabcan difaacan uu yahay difaac aad iyo aad u fiican marka ciyaaryahankii orafaha kubadda cagta ah ee man united waxa uu shaac ka qaaday inuu jiro hal ciyaaryahan oo difaaca dabaa difaacaasi waa kuba aynu eegi sidoo kaleeto ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta man united waxay go ka gaartay mustaqbalka jordan sancho waxaana lasoo warinaya in ciyaaryahankan la doono sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa tartanka gooldhalinta ee kooxaha yurub ka ciyaara meel xiise badan ayuu marayaa sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa eh, alan sherer iyo weliba ninka layidhaahdo ninka lagu magacaabo lineker weyaane waxay isku khilaafeen fursadaha liverpool ay ku guuleysan karayso sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa warar saabsan kooxaha waaweyn sida kooxda kubadda cagta real madrid iyo barcelona dhanka bermeligana ilaa iyo kooxda kubadda cagta arsenal mancity chelsea iyo kooxaha waaweyn man united iyo kooxda kubadda cagta liverpool iyo mancity sidoo kale talyaanigana waxyaabaha ugu waaweyn aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duwarka yareen waa hagaag dhegeystayaal haddaynu ku bilaabnaa barnaamijkeena ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho hadaba ninka la yidhaahdo rio ferdinand oo ah difaacii hore kooxda kubadda cagta united waxa uu shaac ka qaaday in uu jiro hal ciyaariyaan oo difaac ka ciyaara difaacaasina waxa uu ku tilmaamay in uu yahay difaaca ugu wanaagsan horyaalka bermaliga markii la eego laakiin dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in rio ferdinand uu aaminsan yahay in william saliba uu yahay difaaca u wanaagsan laakiin waxa uu shaac ka qaaday inuuna uusan ahayn william saliba oo isagu waxa weyaan waa wanaagsan laakiin waxaa jira ciyaaryahaan kale oo difaac dhex ka ciyaara haddaba xidiga reer faransa saliba ayaa door muhiima ah ka ciyaaray guushii arsenal ay ka gaadhay kooxda kubadda cagta mancity kulankii axaddii iyadoona gaanadhise ugu dambeetii ay ka badisay labaiyo kulan kadib kooxda kubadda cagta ee mancity oo inta badan ay xifaaltamaan william saliba ayaa lagu ammaanaa in uu hormariyey daafaca kooxda ganars iyo xilli ciyaareedkii hore qaab ciyaareedkiisii ayaa keentay inuu rio ferdinand u yahay xidig markaa dabcan aad loo amaanayo wuxuu leeyahay ferdinand waa in aan yidhaahdaa ninka la yidhaahdo saliba waa uu wanaagsan yahay waan daawaday saliba waa ciyaaryahaan aad u fiican waxaana u muujiyey kulmada waaweyn inuu yahay ciyaaryahaan wanaagsan laakiin saliba wuxuu leeyahay maahan difaaca ugu wanaagsan bermaleaga waqti xaadirkan sababtoo ah waxaa jira ciyaaryahan layidhaahdo john stonis ayaa odhan karaya ninka ayaan leeyahay uu leeyahay fadinan inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan haddaba stonis waa ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta macity markaynu eegno ciyaaryahankan meelo badan ayuu ka ciyaari karaya difaaca dhexe iyo weliba eh, eh, markaynu eegno qadka dhexe ee lomber sigiska loo yaqaano marka stonis wuxuu leeyahay fadinan eh, stonis iyo weliba saliba isku waa ninka eh, saliiba ciyaaryahan daayar ah oo mustaqbala ah oo tobanka sano soo socdo horyaalka bermuliga ka ciyaari karayo stonesna waa isaga waxaa weyaan waa ciyaaryahan markaa wax badan soo qabsaday dhowr horyaal kusoo guuleystay hal champions league waxaa weyaan xil ciyaareedkii hore kula guuleystay kooxda kubadda cagta masiti laakiin ferdinand wuxuu leeyahay ciyaaryahankaasi waa ciyaaryahan aniga ahaan aan aaminsanahay stonesna waxauu dabcan u aaminsan yahay inuu yahay ciyaaryahan wanaagsan sidaa waxaa yidhi ferdinand xaalada kooxda kubada cagta unitedna markaynu eegnana weli waxaa weyaan kooxda cagta united iyo weliba jordan sancho maysan heshin kooxda cagta united ayaa goaansatay inay iska iibin doonto jordan sancho bisha eh, january iyadoo uu tan haag xidigan u arko mid eh, saameyn ku leh ama saameyn xun ku leh kooxda inteeda kale jordan sancho ayaa laga saaray kooxda ma united tan iyo bishii september sabab la xiriira ee eh, tobabar xumo hadaba ninkan oo waxa weyaan isaga qodhiisii waxa uu doonaya inuu kasoo tago jordan weyaan koox kubadda united taas keentay in xidigan gebi ahaanba laga saaro kooxda koowaad iyadoona la sheegay inuu raaligelin buuxdo uu ka bixiyo laakiin isagu ka biyo diiday xidigan ayaa diiday inuu raaligelin siiyo tababaraha taasoo keentay inuuna xidigan mar dambe xitaa tababar ula qaadan doonin kooxda koowaad ee man united kadib markii uu diiday raaligelinta tenhag imo united ayaa go ka gaartay in gebi ahaanba la iibin doono xiryaankan suuqa january tenhag ayaa aaminsan in xidigan uu saameyn xun ku yahay ama saameyn xun ku yeelan karaya kooxda waxaana u fiicanaya leeyahy in gebi ahaanba xiryaanka la fasaxo marka tenhag isagoo hadda ka ronaldo ka saaray kooxda kubadda cagtama united marka jordan waxaa la aaminsan yahay isagana inu bixi karayo ilaa waxaa jira saddex kooxood oo ciyaaryahankan ku beeri karayo kooxda koowaad waa kooxdiisa hore brushio dortmund oo waxa weyaan ay soo qaadan karayaan ciyaaryahankan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta chelsea ay u baahan tahay inay soo qaataan inkastoo eh, chelsea eh, garaba badan ay haystaan laakiin jordan waxaa leeyahay waa macquul inuu ku biiro eh, chelsea xataa sports ayaa dooneysa oo ciyaaryahankan in ay gacanta ku dhigaan marka jordan sancho waxaa leeyahay haddii xataa uu raaligelin ka bixiyo ciyaaryahankan uu bixi doonaa laakiin taageerayaasha manchester way jeclaan lahaayeen ciyaaryahanka mustaqbalka jordan isagu waxa weyaan waa ciyaaryahan aada u khatar badan markii uu joogay kooxda kubadda cagta dortmund laakiin waxay isfahami waayeen ninka la yihahdo ericton haag ericton haagna isagu waxa weyaan dabeecadiisii ayaa aada iyo aada u xun marka jordanna waxaa leeyahay gebyahaanba kooxda uu macsalaameyn doonaa suuqa januarina waa u bixi doonaa iyadoona ciyaaryahaankan marka isagu marka horeba uu doonayay inuu mustaqbal ee wanaagsan uu ku qaato ma united laakiin midaasi way suurtgeli weyse markaynu eegnana ciyaaraha waxa weyaan eh, toddobaadkan iyo toddobaadka soo socdaba waa laga nasan doonaa laakiin xulalka ayaa la ciyaari doonaa eh, markaynu eegno dhanka horyaalka bermeliga waa horyaalka ugu khatarta badan ama horyaalka aadka loo jecelyahay bermeliga eh, iyadoona kooxda kubadda cagta ganares iyo weliba kooxda kubadda cagta spors ay markaa dabcan ay hogaanka ay hayaan spors ayaa kaalintkood ku jirta halka ganares kaalinta labaad mancity kaalinta saddexaad liverpool kaalinta afaraad markaynu eegno sanadkan horyaalka brmeliga waxaa la saadaalinayaa in horyaalkan uu yahay horyaal furan uusan ahayn horyaal markaa dabcan koox gooni loo saadaalinaya inkastoo mancity ay xoog badan tahay laakiin mancity oo waxa weyaan oo saddexdii jeer ugu dambeysayba kulamada ay ciyaarayeen ingiriiska la garaacay newcastle ayay la ciyaareen karokaabkii waa laga reebay waxay la ciyaareen kooxda kubadda cagta wolfis oo waa la garaacay waxay la ciyaarayeen kooxa kubadda cagta ganars oo ganars ayaa garaacday taas ayaana keentay leeyahay in masiti sanadkan horyaalka brimier leaga ee lagula dagaalami karay oo sidoo kaleetana ciriiri la gelin karo haddaba markaynu eegno kooxda kubada cagta ee ganars iyagu waxaweyaan waa kooxda aadka ee loo saadaalinayo markii masiti laga soo tago haddaba ganars xil ciyaareedka hore ku guuldareysatay in masiti dhibco ka qaatan laakiin sanadkan waxaad arkaysaa in kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo ganars ay markaa ay dhibco ka qaadanayaan kooxda masiti oo ah kooxda ugu awooda badan horyaalka brmeliga sanadihii ugu dambeysayba markaynu eegno arsenal waxa ay markaan sameysay qaacidada horyaalka lagu qaado horyaalka keliya waxaa qaadi karaya ama kooxda ku guuleysan karays waa in horta mancity ay garaacdaa waa in mancity aad garaacdaa home yawey aada u martaa xataa garoonkaaga aad dhibca kaga soo qaadataa garoonkoodana ugu yaraan halkoo dhibic ka qaadata waa iska macquul weyaan marka Eh, gandars iyagu way badiyeen oo markii la eego inkastoo gandaris xataa sanadkan ciyaaryahaanadoodii dhaawaca ragaadiyey oo bukaaya saaka xataa uu maqnaan karaya kulmada soo socda martineli xataa kulankan si qasab ah ayuu u ciyaaray oo tababaraha oo dhahaya ma ciyaari doontid oo dhaawac ayaa tahay laakiin qudhiisa ayaa yidhi eh, tababar waxaan doonaya aniga ayaa caafimaadkayga is og oo aad iyo aad ayaan u fiicanaha sidaas ayuu ku ciyaaray ciyaaryahanada kaleetana waa iska waxa weyaan dhaawac way geli karayaan inkastoo ganrs waa sanadkan dhanka dhaawaca loosoo marayo ciyaaryahanadu aysan ahayn fit laakiin sidaas ay tahayna ganrs iyagoo lahayo dhibco way lumin kareen ayay badinayaan marka kulankii masiti ay guushii ka gaareen waxay ka dhigan tahay sanadkan arsenal way ku guuleysan karayaan horyaalka bermeliga wax walba way dhici karayaan lakiin sanadkan ganrs waxa weyaan sababtay tahay ganrs xil ciyaareedkii hore iyo xil ciyaareedkan xil ciyaareedkan inkastoo xil ciyaareedkii hore arsenal inay dabcolumayso dadka inta badan yani aad iyo aad ayay u laakiin sanadkan arsenal oo aad is leedahay waa laga badin karaya ama dhibco ay lumi doontaa ayay baxsanaysaa marka horyaalka bermeleagi marka haddii aad awood ku qaadi weyso wuxuu u baahan yahay laki ama nasiib ayuu u baahan yahay inaad nasiib ku qaado kulamada qaar oo kaleeto inaad baxsato hadda kulanka mansity oo kaleeto kulankaas waxaa weyaan kulankaas oo kaleeto barbardhac ayuu barbardhac goollaaan oo kaleeto ayuu u qalmay laakiin sidaasi ay tahana ganars waxa weyaan way badiyeen wax loo baahan yahay marka ganars sanadkan waa sanadka eh, loo saadaani karayo inay markaa meel fiican ka gaari karayaan ama ka guuleysan karayaan gebiyahanba horyaalka laakiin wuxuu waryaallaa kulanka labo toddobaad kadib blues ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, arsenal markaynu eegno sanadkan inkastoo aysan isku mid ahayn ganars iyo weliba jelsia laakiin kulanku waa kulan derbi waa kulan derbia kulan waynu arki doonaa marushi bujuntino wuxuu cadeyn doonaa kulankaasi hadii uu dhibco qaato ama hadii markaa dabcan marushi burjuntiin laga badiyo waxa weyaan eh, yani marushi wuxuu cadeyn doonaa inuusan u qalmin kooxda inuu sii maamulo marka la eego laakiin waa in markaasi dabcan eh, kulankaasi noqdo kulan xiso badan waa in markaa kulankaas weyraan waxa weyaan dadku ay dhihi karayaan kulankan waa kulan alalehe waa kaa laakiin sida muddooyinkii ugu dambeysaba arsenal ayaa xoog ku haysatay kooxda kubadda cagta chelsea laakiin waynu arki doonaa waxa weyaan ciyaaryahaano muhiima ah ayaa halkaa jooga chelsea sidoo kaleetana gandaris markaynu eegno dhanka gooldhalinta xil ciyaareedkan waxaa hogaaminaya horyaalka bermaliga gooldhalintiisii ciyaaryaanka lagu magacaabo haalan mar waliba haalan isagu waxa weyaan inkastoo waxa weyaan muddooyinkii ugu dambeysaba uusan shabaqa soo tacban laakiin sidaasi ay tahayna isaga ayaa hogaaminaya gooldhalinta horyaalka bermaliga haddaba ciyaaryaankan masita u ciyaara waxa weyaan inkastoo waxa weyaan kulmada markii uu maqan yahay kifin dubrunia uusan waxba ahayn haalan tusaalahaan kale kulankii arsenal oo kale william sliber ayaa jeebka gashtay oo markii la eego isagu waxa weeyaan maba la arkinba xataa dadka qaar ama saxaabada qaar waxay dhahayeen haalan ma ciyaaraya kulankan mise uu maqan yahay laakiin sidaas ay ciyaartu waa uu oo sagaashanka daqiiqo balaas daqiiqadaha dheeraadiga dheeraadiga lagu daray waa uu qaatay sidaas ay waxa uu sameeyey ma lahan marka mancity waa inay ku duceystaan in si deg deg ah usoo laabto ciyaaryahanka lagu magacaabo kevin debronia rudri wuu soo laaban doona laakiin kevin debronia waa mar weliba waxa weyaan lafdhabarka kooxda kubadda cagta ee masity cagadahab hadduu yimaado masity waxa weyaan shaqadoodii way gudan karayaan horyaalka marka goolelintiisi waxaa hogaabinaya haalan sideed gool ayuu sii maraya ciyaaryahankan waa ciyaaryahan inaba aanan caadi ahayn sidoo kaleeto waxaa kaalinta labaad ku jira ninka lagu magacaabo zak waa alexander isaaq yaan oo newcastle united u ciyaara ciyaaryahankan waxau haystaa lix gool waa ciyaaryahan kaleeto aada u khatar badan sidoo kale son oo isagu sbordis isaguna waxau haystaa lix gool sidoo kaleeto saalax waxau haystaa shan gool ninka lagu magacaabo bowin wuxuu haystaa shan gool ninka lagu magacaabo hijan weyn waa he hijanwan weyaan ciyaaryaankan oo wolfis u ciyaara isaguna shan gool ayuu haystaa marka goodalinta sanadkan way ku dagaalami karayaan ciyaaryahanada sida isaak ison iyo saalax oo mid ilaa lix wada heystaa marka haalan isaguna waxa weyaan isaga ayaa hogaaminaya dhanka asistiga ama qeybta caawinadan waxa hogaaminaya ninka lagu magacaabo james madison madison Eh, markii uu ciyaaray eh, sideed kulan horyaalka bermeliga ah, waxauu markaasi caawiyay shan gool ninka lagu magacaabo bedreneto oo walfas u ciyaaray isagana shan gool oo assist ayuu haystaa trbier oo u ciyaara kooxda kubadda cagta newcastle united isagana waxau haystaa shan gool oo assistia halka mow saalaxan isagu haysto afar gool oo assistia halka ninka lagu magacaabo olewedkenisna isagu haysto afar gool sidoo kaleetana ciyaaryaanka lagu magacaabo carful waa filodimir carful weyaan oo westham u ciyaara isagana afar assist ay waastaa ama afar caawin marka ciyaaryahanadaasi waa ciyaaryahanada ugu muhiimsan ugu muhiimsan kooxdooda way-aan markii la eego waa kuwa hogaaminaya assistiga ama caawinta iyo kuwa hogaaminaya gool dhalinta my daily dhanka kalena sbain haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta real madrid ayaa hogaanka spain markaa ku real madrid iyagu mar waliba waxa weeyaan iyo barcelona waxay kamid yihiin kooxaha ugu cadcad ee ku guuleysan kara horyaalka laliigaha iyadoona sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta atletic madrid iyadoona ay tahay koox inaban laakiin sanadkan waxaa laga yaaban yahay kooxda yar ee lagu magacaaba jerona waa kooxda xil ciyaareedkan waxa weyaan la dagaalamaysa kooxaa waaweyn sida kooxda kubada cagta barsha iyo weliba kooxda kubada cagta ee eh, lagu magacaabo real madrid iyo atleticadi madrid inkastoo marengeyska ama real madrid hogaanka horyaalka ay gacanta ku hayaan laakiin sidaasi ay tahana eh, waxa weyaan kooxda jeruna waxay ku jirtaa kaalinta labaad oo laba dhibcood keliya ay ka dambeysaa kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo barsha waa real madrid haddaba real madrid iyagu waa awooda spain oo markii la eego iyagu inta badan waxa weyaan sanadii ugu dambeysaba hadday noqon lahayd champions league ay weliba horyaalkaba iyadoona koox kubadda cagta barcelona iyaguna waxa weyaan iyaguna ay qatar badan yihiin real madrid afar labaatan dhibcood ayay leedahay jeruna labaiyo labaatan dhibcood jeruna iyagu waxa weyaan sagaal kulan oo ciyaareen toddoba jeer ayay badiyeen hal jeer ayaa laga badiyey hal jeerna barbadhac galeen sagaal iyo toban gool ayay dhaliyeen sideed gool ayaa laga dhaliyay halka baarsha iyaguna kuwiyo labaatan dhibcood ay leeyihiin kaalinta saddexaad horyaalka ligaha ayay ku jiraan iyagoo markaa dabcan sagaal kulan oo ciyaareen sideed lix jeer ay badiyeen saddex jeerna barbadhac ay galeen koiyo labaatan waa kooxda xil ciyaareedkan goolasha ugu badan dhalisay horyaalka laliigaha wadanka spain laakiin iyagu difaacooda waxaweyaan difaac wanaagsan maaha oo difaacooda sanadkan sanadkii hore markay la xil ciyaareedkii hore xilligan oo kale laba gool ayaa laga dhaliyey ama hal gool meelahaas ayaa laga dhaliyay markii sagaal kulan ay ciyaareen laakiin xil ciyaareedkan markii ay ciyaareen keliya ee sagaal kulan waxaa laga dhaliyay toban gool marka waa dareemi kartaa baasha sanadkan iyo sanadka hore difaacoodii isku mid maha laakiin waxaa aad iyo aad loo ammaanaya aryaal iyagu difaacooda xil ciyaareedkan sagaal kulan oo ciyaareen kooxda kubadda cagta real madrid iyagu waxaa laga dhaliyay lix gool laakiin waxay dhaliyeen labaatan gool marka real madrid gooldhalintooda xataa way wanaagsan tahay oo labaatan gool ayay dhalayeen xil ciyaareedkan keliya baarsha ayaa ka badan oo iyagu waxa weeyaan waxay dhaliyeen kow labaatan gool halka real madridna ay labaatan gool ay dhaliyeen marka sanadkan horyaalku waa uu shidan yahay real madrid jerona barcelona atletico de madrid dhammaan kooxahaasi waxay ka mid yihiin kooxaha ugu khatarta badan ee wadanka spain markaynu eegno judi billingham isagu aad yad ayaa loo ammaanaya xilli qurux badan ay ku qaadanaya kooxda kubadda cagta real horyaalka goodhalintiisii isaga ayaa hogaaminaya ciyaaryahankan ma aha waryahaan maaha ciyaaryahan garab ka ciyaara oo ma aha lambar ko iyo tobanaadii lambarka toddobaad maaha ciyaaryahankan ciyaaryahankan isagu waxa weyaan waa ninka ka ciyaara booska qadka dhexe inkastoo waayadanba uu ka ciyaarayay booska loo yaqaano attack medfelder oo markii la eego lambarka diyeeshaha uuu ciyaaray laakiin sidaasi ay tahayna waxa weyaan ciyaaryahaankan ciyaaryahaan inabaanan caadihan weyaan oo waxa uu ka gool badan yahay ciyaaryahanada waaweyn sida ah ninka lagu magacaabo roberto lewandwiski iyo weliba ciyaaryahanada kaleeto jooga wadanka sbain oo horyaalka wadanka sbain markaynu eegno xil ciyaareedkan juudi ayaa hogaaminaya gooldhalinta horyaalka wadanka sbein oo real madrida xil ciyaareedkan sideed gool ayuu dhaliyay horyaalka waxaa kusoo xiga ninka lagu magacaabo robert lwandowiski oo xil ciyaareedkii hore ku guuleystay gooldhalinta horyaalka wadanka sbain sidoo kaleeto ciyaaryahanka josulu isaguna waxaweyaan isagu waa wanaagsan yahay josulu shan gool ayuu haysta eh, xil ciyaareedkan real madrid ka tirsan waxaa jira ciyaaryahaan lagu magacaabo eh, zaragoza waa beryan zaragoza weyaan waxauu ciyaara koox kubadda cagtay isagu wuxuu haysta shan gool sidoo kaleeto ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta barsha iyo real madrid ninka lagu magacaabo kubo isaguna waxuu haystaa oo sociedad ka tirsan laakiin shan gool ayuu haystaa alfaro muratano atletic madridna waxau haystaa shan gool marka laakiin qeybta caawinta waxaa hogaaminaya ninka lagu magacaabo saul xiryaankan saawil ayaa isagu muddooyinkii ugu dambeysayba ama sanadihii ugu dambeysayba uu ku wareersanaa kooxda atletic madrid laakiin xil ciyaareedkan waxa weeyaan aad iyaad ayuu u oo shan gool assist ayuu haystaa sidoo kaleete ciyaaryaanka lagu magacaabo eh, savio ciyaaryaankan jerun ayuu ciyaara isagoona afar gool assist ayuu haystaa horyaalka wadanka sbain ninka lagu magacaabo biena oo isagoo falaryaal afar gool assist ayuu haystaa waxaa jira ciyaaryahan lagu magacaabo diego rico isagana waxuu haystaa afar gool assistia halka ninka lagu magacaabo eh, ramazini afar gool assist uu haysto marka afartaasi ciyaaryahan waa afarta baleeyar ee ugu wanaagsan qeybta assistiga halka shanta ciyaaryahaan ugu wanaagsan goodhalintana ay keliyiin judi bellingham roberto lewandowski ninka lagu magacaabo jusulu zaragoza kubow iyo ninka lagu magacaabo alfaro morata marka dhammaantaad ama ciyaaryahanadaasi waa ciyaaryahanada xilli ciyaareedkan ka wacdareynaya halka faransiiska laakiin laga yaaban yahay ciyaaryahaanka lagu magacaabo gurasi ciyaaryahankan stuttgard ayuu ciyaaraa saddex iyo toban gool oo gooldhalintiisa ayuu haysta xataa kayna oo la sanadkan inuu qaadi karayo ama meel fiican ka gaari karayo gooldhalinta bundesliigaha jarmalka isaguo sideed goolay uu haystaa laakiin ciyaaryahankan ee lagu magacaabo serho guaresi waxa uu haystaa saddex gool marka caadima ciyaaryahankan sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo victor ee bonovica isaguna wuxuu haystaa todoba gool oo ciyaara kooxda kubadda cagta bile ferguson waxaa jira ciyaaryahan lagu magacaabo jones isaguna wuxuu haystaa todoba gool lerisane oo bayer munich ah oo lix gool ayuu haystaa marka ciyaaryahanadaasn ciyaaryahanada qeybta goodalinta ugu wanaagsan wadanka jarmalka gaar ahaan bundesligaha halka laakiin eh, qeybta assistigana uu hogaaminayo ciyaanka stuttgard oo ciyaara waa ninka lagu magacaabo furridge waa karis furridge weyaan shan gool ayuu sistay westa harikin qudhiisii afar gool sistay westa waa caawina shafi simonson ciyaaryahankan waa ciyaaryahan inabaanan caadiyaen kooxda arbi lipsig ayuu si ama ahaana ugu ciyaaraa laakiin asal ahaan waxaa iskale kooxda kubadda cagta b h afar gool ayuu hestaa marka ciyaaryahanadaasina waa ciyaaryahanada u wanaagsan horyaalada ah ama horyaalka wadanka ah ee jarmalka buxdusliga ensemble on fait le show. Fontaine vite à la magie, y pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. Fontaine vite à la magie, y pas de raccourci. Oublie tes soucis. waa dhegeystayaal markaana hadiinu eegnana horyaalka wadanka talyaaniga talyaaniga sanadkan aad iyo aad ayuu u shidan yahay oo markii la eego muddooyinkii ugu dambeysay ama sanadadii ugu dambeysayba talyaaniga waxaa weyaan saddex kooxood ayaa ku kala guuleysanayay isku dayataha talyaaniga oo ac milan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta inter milan iyo napoli iyo weliba kooxda kubadda cagta yuventus markaynu eegno afartii sana ugu dambeysay oo yuventus ayaa qaaday oo inter milan ac milan iyo napoli marka sanadkanna oo midkooda ayaa la saadaalinaya inay ku guuleysan karayaan ama milan ama inter ama yuve ama napoli inkastoo kooxda kubadda cagta ee fiorentina sanadkan inaanan caadi ahayn oo xil ciyaareedkan markii la eego toddobiiy toban ay leedahay laakiin sanadkan waxaa la saadaalinaya labada milanba midkooda inay ku guuleysan karayaan ama inter ama kooxda kubadda cagta ac milan markaynu eegno milan ama ac milan weeyaan oo iyagu horyaalka iyaga hogaaminaya koiy labaatan dhibcood ay leeyihiin sideed kulan oo ciyaareen todoba kamid ayay ah badiyeen xilli ciyaareedkan hal guuldaro ayay markaa dabcan xilli ciyaareedkan la kulmeen lix iyo toban gool ayay dhaliyeen sideed goolna waa laga dhaliyay kooxda kubadda cagta yuve waa kooxda kubadda cagta milan weeyaan sidoo kaleeto inter milan iyaguna sagaal iyo toban dhibcood ay leeyihiin oo ay ka dambeeyaan kooxda kubadda cagta ac milan kooxda kubadda cagta inter milanna sideed kulan ay ciyaareen lix jeer ay badiyeen lixduba kow iyo labaatan gool ay dhaleen waana kooxda ugu badan xil ciyaareedkan talyaaniga goolasha ugu badnaa ay dhalisay oo lix gool oo nadiif ay haystaan halka yuventus iyaguna waxaa weyaan toddobiyo dhibcood ay leeyihiin sideed kulan oo ciyaareen shan ka mid ah ayay badiyeen napoli sanadkan waxaa leeyahay xaalada xun ay dareemayaan sideed kulan oo ciyaareen durba laba jeer ayaaba la garaacayba laba jeer ayna dhibco lumiyaan oo barbadhaca sidoo kaleetan afar jeer ayay badiyeen marka kooxda kubadda cagta nabolina waxa weyaan afar iyo toban ay leedahay sanadkana koley waynu arki doonaa maadaama kooxda kubadda cagta napoli sanadkii hore ay shidneen sanadkana koley inay shidnaan doonto iyo in kale atlanta saddexiyo toban ay leedahay kooxaha kaleetana waa monza iyo kooxda kubadda cagta leche iyo roma roma sanadkan waxa weyaan iyaguna eh, kow iyo toban ay leeyihin waa saddex kulankii liya badiyeen sideed jeer oo ciyaareen marka sanadkan waxaa la saadaalinayaa labada milamidkooda inuu horyaalka uu aadi doono dhanka kaleetan haddiinu eegnana goodalinta horyaalka wadanka ee talyaaniga xil ciyaareedkan waxaa uu cadareynaya oo markaa dabcan aad aad u badan lowtaro martines lowtaro martines isagu waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta inter milan sanad qurux badan ayuu qaadanaya isagoo dabcan inter milan sanadkan wax badan ka caawin karaya sidoo kaleeto markaynu eegno osemhenna sidoo kaleeto xilli ciyaareedkan waa uu khatar badan yahay eh, laakiin horyaalka waxaa markaa dabcan eh, gacanta ku haya lutaro martines durbaha xilli ciyaareedkan toban gool ayuu sii marayaa sidoo kaleeto victor osemhen isagna lix gool ayuu markaas dabcan leeyahay goodalinta sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo eh, ninka la yihaahdo gonzales oo ferentina u ciyaara waa nicholas gonzales weyn shan gool ayuu leeyahay sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo eh, debonico eh, bradin isaguna oo sasulo ka tirsan shan gool ayuu leeyahay sidoo kaleeto eh, ninka lagu magacaabo romel lukaku oo kooxda kubadda cagta roma u ciyaara isagana waxa uu leeyahay shan gool marka shantaasi ciyaaryahaan lowtaro martinez osemhen gonzales ninka lagu magacaabo berardi iyo e lukaku waa kuwa gooldhalinta horyaalka wadanka ee talyaaniga hogaaminaya qeybta asistiga markaynu eegno ma qeybta caawinta ninka lagu magacaabo marcus thuram ayaa hogaaminaya oo shan gool ayuu caawin u sameeyey kooxdiisii inter milan xil sidoo kale waxaa jiray ciiriyaan lagu magacaabo philip anderson oo isaguna lazio u ciyaara isaguna afar gool ayuu caawiyey marka labadaas ciyaaryahaan ayaa ah kuwa ugu asiista badan waxaa jira kow iyo oo saddex asiist sameeyey sidoo kaleet waxaa jira labaiyo toban oo dhammaan kooxaha talyaaniga ah oo iyaguna waxay sameeyeen min laba assist marka waa kuwa ugu badan assistig ugu badnaa sameeye marka sanadkan waxa weeyaan eh, talyaaniga inter milan ayaa waadereynaysa waliba kooxda badda cagta ac milan dhanka liguwankana kilin impape ayaa dabcan hogaaminaya gooldhalinta isaga ayaa ah ciyaaryaanka ugu khatarta badan sidoo kale waxaa jira ninka lagu magacaabo muusa tamari oo isagana multibeler u ciyaara eh, shan gool ayuu haystaa sidoo kale waxaa jira ciyaaryahaan nentis oo ciyaara waxaana lagu magacaabo mustafa maxamed shan gool ayuu haystaa isagana waxaa jira ciyaaryahan kaleeto oo aada u khatar badan beniyadir ayaa la oo isagu waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda cagta monaco shan gool ayuu haystaa halka ciyaaryahanka lagu magacaabo acor admisna oo montebalero ciyaara shan gool ayuu haystaa waxaa jira ciyaaryahan la teddy tom oo remis uu ciyaara isaguna afar gool assist ayuu haystaa sidoo kale waxaa jira ciyaaryahan la nabil oo isagana eh, ciyaaryahaankaasi muhiim weeyaan waxauu haystaa afar gool ayuu haystaa marka markaynu eegno sidoo kaleeto ciyaaryahanada kaleeto qeybta asistiga wadanka faransiiska ama ligwanka waxaa hogaaminaya ninka lagu magacaabo nirik oo u ciyaara kooxda cagta monaco sidoo kale minomino oo isaguna u ciyaara kooxda cagta monaco marka ciyaaryahanadaasn waa ciyaaryahanada ugu asistiga badan ligwanka wadanka faransiiska dhanka kalena haddiinu eegnana horyaalka wadanka holland waxaa hogaaminaya ciyaryaanka lagu magacaabo santiago gemenes waxa uu labayo toban gool uu dhaliyey kooxda kubadda cagta faynode sidoo kaleeto ciyaaryahaano badan ayaa jooga sida loca dijon oo isagoo nin nabaanan caadiyan todoba gool iyo saxil ciyaareedkan waxaa jira ciyaaryahan kaleeto oo ciyaara kooxda kubadda cagta ah, az akmar waa ciyaaryahan in nabaanan caadi ahayn waxaana lagu magacaaba baf lidis ciyaaryahankan isaguna toban gool ayuu haystaa marka dhammaan kooxahaasi ama ciyaaryahanadaasi waa ciyaaryahanada xil ugu shidan gudaha wadanka lagu magacaabo ama wadamada ah markaynu eegno waxaa jira kooxo badan oo xili ciyaareedkan ambiitna salaanoo kaleeto kooxda kubadda cagta b s v oo sideed kulan ayay badiyeen fenerbach iyaguna sideed kulan ayay badiyeen galatasaray todoba kulan ayay badiyeen hal jeer ayay barbadhac galeen kooxda kubadda cagta al akmaar oo sanadkan wacdareyneysa iyaguna waxaa weeyaan waxay badiyeen todoba kulan toddobada kulanna keliya hal kulan ay barbadhac galeen waa kooxaha xil ciyaareedkan markii la eego aan la garaacin oo waa kuwa ambitinka xil ciyaareedkan marka kooxda akmar oo xil ciyaareedkan waa laga yaaban yahay sporting lisbon iyaguna todoba kulan oo ciyaareen waa sideed kulan ayay ciyaareen todoba kulan ay badiyeen hal jeer ayay barbadhac galeen kooxda kubadda cagta celticna xilli ciyaareedkan iyagu way wacdareenayaan oo waxaay badiyeen sideed kulan ay ciyaareen toddobo ka mida ah way badiyeen hal jeer ayay barbadhac galeen sidoo kale kooxda kubadda cagta bile ferguson iyaguna lix kulan oo ciyaareen afar ka mid ah waa lix kulan oo ciyaareen waxay badiyeen lix eh, ilaa iyo waa toddoba kulan oo ciyaareen waxay badiyeen lix hal jeerna barbadhac ayay galeen sboris iyaguna xil ciyaareedkan way wacdareenayaan oo lix kulan way badiyeen laba jeerna barbadhac galeen halka ganars iyaguna way wacdareenayaan oo lix kulan ay ciyaareenna lixda kulanba waa sideed kulan way ciyaareen laba jeer ay barbadhac galeen lix jeerna way badiyeen feynood oo kaleeto lix kulan ayay badiyeen barsha iyaguna waxaweyaan lix kulan ayay badiyeen saddex jeer ay barbadhac galeen pirmud shan kulan ayay badiyeen laba jeer ay barbadhac galeen dutmud shan kulan ayay ciyaareen waxay barbadhac galeen laba jeer kooxda kubadda cagta gent waxay badiyeen shan kulan waxay barbarac galeen eh, shan kaleeto halka nice iyaguna waxa weeyaan afar kulan ay badiyeen afarna barbadhac galeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo hatisbor oo dhanka turkiga iyaguna shan jeer ay barbadhac galeen saddex jeerna way badiyeen waa kooxaha xil ciyaareedka nabiintiga ah haddiinu eegno kooxda kubadda cagta ee real madrid waxaa lasoo warinayaa in suuqa january ay doonan doonto weriyahaan xataa waxaa macquulahay wararku sheegayaan in kelinbabe ay qaadan karayaan maadaama kelinbabe ilaa hadda uu diidan yahay heshiiska in uu markaa dabcan uu saxiixo heshiis cusub laakiin real madrid mar waliba iyo go-aankooda wuu iska cadyahay oo waxay doonayaan ciyaaryaankan in fariya ku qaatan laakiin kooxda kubadda cagta b waxaay markaa ciyaaryaankan eh, doonayaan inay sii haystaan laakiin waa uu diidan yahay sidoo kaleet waxaa leeyahay hadii xataa kelimbaab ay waayaan waxaa jira ciyaaryahaano kaleeto muhiima ay ah. real madrid soo qaadan doonto sida ciyaaryaanka lagu magacaabo osemen osemen waxaa leeyahay wuxuu diyaar u yahay inuu ka tago koox cagta napoli kuna biiro kooxa waaweyn sida real madrid oo kale hadday soo dalbato xataa julian alfares ayay doonayaan koox cagta madrid haddii ciyaaryahaanada kaleeta ay waayaan guudaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha bur idaacadda kulmiye magalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijkiisa higaano la kulanti